habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiis ay baxayso jimco ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaal tobanka bisha koowaad sannadda labada kun iyo saddex iyo qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dagaal culus oo ciidamada dowladda dadka deegaanka iyo al-shabaab maanta ku dhex maray deegaanka beer xaano oo hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warar kala duwan ayaa ka imaanaya barnaamijkeena ayaad ku dhegaysan doontaan saaxiib yaal waxaa sidoo kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan abaabulka ka dhanka ah al-shabaab ee markaa laga dareemayo magaalooyinka waaweyn ee koonfur galbeed ee sidoo kale kala ah amaba ka kala tirsan gobollada bay iyo bokool iyo shabeellada hoose waxaan eegi doonaa falaqayn ku saabsan abaabulka ka socda deegaanada koonfur galbeed iyo dagaaladii al-shabaab lagula galay maamul goboleedyada hadda intooda badan gacantooda laga baxshay ee hirshabeelle iyo galmudug waxaad sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan dowladda soomaaliya maanta waxa ay sheegtay deegaanka xawaaley inay ku dishay tiro badan oo al-shabaab ah sidoo kalena ay ka soo furatay hub iyo gaadiid dagaal oo kooxda markii horeba ay dowladda soomaaliya ay ka qafaalatay dagaal dhowaan ka dhacay halkaasi waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan dagaal khasaare geystay ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka goofguduud buuray ee sidoo kale maamulka koonfur galbeed waxaana ka warbixiyey dagaalkaasi maamulka koonfur galbeed waxaan idila wadaagi doonaa waxa ay ka yidhaaheen qodobadaas iyo qodobadii kale en ugu soo korro intaan barnaamijkeennaaynu ku guda jirna ayaad ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaan ayaa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka ah gebagabadana waxaad ku maqli doontaan ma baaqdo ninkan wada hadimadihsana wale habid lama heshiiyo soo saarista ila socodsiintu anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa sheekeye waa mar kale iyo xog waraysi qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabta waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaligaa ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro

gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran mar kale kulan wacan ayaa idin leenahaa saaxiibayaal aynu ku bilownay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka iyo xubno ka mida ah al-shabaab ayaa waxa uu maanta ka dhacay deegaanka beer xaano oo hoostaga magaalada beledweyne ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinaca ayaa waxa ay ka sheegteen dagaalkaasi guulo in ay kaga soo hooyeen saraakiil ka mid a ah saraakiisha dagaalka ku jirtay ayaan wax ka weydiinay dagaalka ka dhacay halkaasi waxaana ay sheegeen in ay go-doomiyeen xubno ka mid a ah al-shabaab sidoo kalena xubnihii kale iyagoo firxadaha ay ka soo hareen sarkaal lagu magacaabo axmed cabdi cali afrax oo ah gaashaanleh sidoo kalena ka mid ah saraakiisha ciidamada ee halkaasi ku sugan ayaan wax ka weydiiyey dagaalka maanta ka dhaca halkaasi waxauna iga warbixiyey sidan waa salaam dhamaan radio kulmiye iyo shaqaalaha shaqaaintaba Eh, salaa kadib maanta eh, dagaalka meesha dhacdo anaga weerar kuqaana nimanka kooxii nabadiidka meesha ku sugnaay oo habeenadan dhinaca webiga kasoo gudbay mm. marka dagaalka markaa adi afar saaci bar camal ayuu bilowday mm. waana la isku duursaday meel buura ayay saarnaayeen mm. marka meeshii ayaan godoon ku gelinay ciidamada eh, qalabka jido iyo ciidamada deegaanka oo isbiirsanaayo runtii jab weyna waa kala kulmeen goladana meeshaan ku gelinay webiga eh, ciidamo kasoo gudbay haddana dabajebinaya isku dayeen ayagana waxa u ahayd baxay haddana meesha ayaan ku suganahay ayagana godoonay ku yihiin buurta dhammaan ciidamada ayaa ku weerarsan xaalka goobta siduu noqday markaa weerarteen kadib adi saacada buran uqaata dagaalka laakiin hadda taxadirkaan difaaciy moogiy wax hadda xabada leeah ma jiraan waa yahay khasaaraha idin soo gaaray muxuu la egyahay dhankeena eh, halad kaliya dhaawacmay eh, halna waa dhintay marka laakiin ayga runtii jab fiican ayaa gaaray waxaa nabadiidka oo arxan laawayaasha inta aad ka disheen amaba aad ka dhaawacdeen khasaaraha aad gaarsiiseen intuu la egyahay wallahi haddii xunta hayna hadda ilaa iyo dhowr iyo labaatan ayaa dhimatay dhaawacuna waa ka fara badan yaha beer xaano qiyaastii beledweyne imise kilomitr ay u jirtaa beledweyne waxay u jirtaa qiyaastii ilaa iyo shan labaatan ilaa soddon halka hadda wax ka dhaceenna beer xaano imise u jirtaa marka waa beerxanada adigu fagaba waa meelaan adigu fagan sagaaliyo shan kilomitr haye ma deegaanka markaad weerarteen iyagaa ku sugnaa meesha ayaa markaas eh, webiga ayay kasoo gudbeen bur meesha ku taha ayay fuuleen dagaalka marka halkaas waan ku qarnay ma qorsho aada abaabusheen ayuu ahaa dagaalka mise mid kadis ku dhacay maya dagaalka runtii si eh, aada dagaal loo quushay abaabulinayo ahay marka sidii loogu sheegay inu dhahay hadda meesha yaa ku sugan oo gacanta ku haya hadda meesha waxaa ku sugan ciidamada galabka sida iyo ciidamada deegaanka waa gartay raggii aad weerarteenna xaggey joogaan marka iyar oo meel ku goodoosan marka laga reebo inta kale waa lugta ayay fureen ciidamada ayaa sii baxsay hadeen mhm. waxaad ii sheegtay inaad khasaaro labaatan meeye aada ka disheen dhankiina hal askari uu dhaawac ka yahay siday isu qaban kartaa warkaas dadku sa maxaad uga caddayn kartaa waxaan ugu caddayn karnaa manaha ciidamadan dagaalka dagaal la qurshay ayuu ahay ciidamadan ciidamo aad u qalbaysanayay ahaayeen oo gawaarida gaashaamo wato marka ciidan aada u abaabulan oo ciidamada deegaanka ah iyo ciidamada galabka sidoo isku darsanayay ahaayeen howlgalka waxaa meesha ku qaaday howlgalkuna mm-hmm. howlgal qurshaysanayuu ahay sidii loo qurshay ayuun u dhacay ma garata deegaanka ma markii ugu horreysay ah oo aada weerartaan amaba ay ka soo gudbaan webiga dhankaana usoo gudbaan oo halkaasi dagaal uu ka dhaco eh, marka laga reebo eh, kooxa yar oo dhuldhuumashaala markii ugu horeyso meesha dagaal xoogan uu ka dhaco hadda ka beerahaana maray soo weerareen way ku jabeen mar soo weerareen way ku jabeen markaana markii saddexaad ayay ahayd haddana waxa waaye insha allahu eh, guul ayay ku dhamaan doontaa haddana ciidamada ayaa ku sugan halkii qorshayaal inta dhiman loo ka safay doon hadii laa yihahdo qorshayaal aada uga hortegaysaan weerarada ay soo qaadaan oo deegaanada beerxaana iyo sidoo kale deegaanada kale ee ka agdhow ma jiraa oo idin degsan aada iyo aad xaqiiqatan eh, waxaa wada ognahay ba hadda hiiraan mugeliyaa dhinaca galbeedka ay weli ku dambeeyaan dhinaca bari meel ay uga sugan yihiin ay degan yihiin oo lagu ogyahay ma jirto marka laga reebo kooxo yaroo luulu mashaala oo webiga soo gudbo oo markii la raadiyana iska carara oo quulaysta marka laga reebo meel ay degan yihiin oo bar tale oo bar ay degan yihiin oo kontro ma jirto maxaa keena marka ciidamadu in ay weerar ku qaadaan haddana ay kasoo laabtaan sidaasna ay ku dhacaan weeraro ay dib rogaal celis ah ay ugu soo qaadaan khasaaro badanna uu ku gaaro dhanka dowladda eh. dadka shacabka ahba runtii horta waa su-aal fiican nimankaan horta waxa waxawaay naflacaari waay wakti gabagaba ayay marayaan gobolka hiiraan ama guud soomaaliya marka la yidhaahdo eh, waa dareemi kartaa marka qofku marka uu naflacaari yahayna waa dareemi kartaa wax kasta waa samaynaa nimankaan nimankii masaajid qarxina waaye cida dhaafaan male ceelasha gubaay oo xoolaha ariga layna waa ogtahay marka waxadda eh, soomaaliyana kolley way ogtahay dad soomaaliyeed inayna ka shaqaynayn insha allah meel kasta joogan ugu daba doona haduu la yihahdo aaaka soomaaliya gama inta joogaan kamaari doona haye hadda deegaanada aad ku sugan tihiin goobo aan u dheereen ayay joogaan xubnihii weerarka soo qaaday sow lagama yaabo inay mar kale weeraro soo qaadaan khasaarana idin gaarsiiyaan kuwa go-doonsan saxaad ka yeelaysaan eh, horta meesha hadda webiga ayay aada ugu dhowdahay meeshaas dagaalka sooka ka dhacay galbeedka ayayna joogaana kasoo gudbeen laakiin mar dhow waxaan rajaynaynaba eh, ushaa ku jirto in gebiahaanba laga xuray doono galbeedka iran duulayr insha allah ka sokow inta aan la gaarin xoreyntaasi maxaad ka yeelaysaan kuwa hadda go-doonsan iyo kuwa kaleba meesha ay joogaan ayaan ku afjari doonaa duulayra saacada soo haye maxaa baaqa u diraysaa dadka deegaanka iyo dowladda soomaaliya maamulka hirshabeelle igudaanba reer hiidhaan guud ahaan waxaan ugu baaqayaa ha noqoto dawladda dhexe dowlad goboleedka iyo maamulka heer gobol iyo shacabka deegaanka dhammaan in layska wada dulqaado nimankaan xalaawayaasha ah oo ummadda iyo shacabka dhibaatada ku haayo eelasa ka gubaayo xoolaha ka laynaayo masaajidada qarxinaayo haba yaraatee wax arxan ah ama dhibaato aan ahayn ummadaan ku hayaana ma jiraan mhm. mar dhownana soo gabagabowi doonaan ayaan rajayna insha allah dulena ugu dambeyntii hadalkaaga maxaa kusoo koobaysaa waan kusoo koobayaa manaha in shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan u diyaar garoobaan u istaagaan inay iska dulqaadaan cadowgaas ummadda soomaaliyed kusoo goobay axmed cabdi cali afrax ayuu ahaa oo igaaga warbixinayay dagaal maanta ka dhacay deegaanka beerxaano oo hoos yimaada magaalada beledweyne halkaasi oo khasaaro uu ka dhashay dagaalkaasi dhex maray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku garab ah iyo xubna ka tirsan al-shabaab waxa uu sheegay in xubno al-shabaab ah ay u go-doysan yihiin welina ay halkaasi ku hayaan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka xog waraysi lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ayaad degeysanaysaan markana haddii aynu eegno abaabulka ka dhanka ah al-shabaab ee looga saarayo deegaanada koonfur galbeed sida gobolada bakool shabeellaha hoose iyo qeyba ka mid a ah gobolka bay ayaa si xowliga uga socda deegaanadaas waxaana kooxda al-shabaab howlgalladii iyo abaabuladii ka dhanka ahaa ee gobollada amaba maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug hadda ay u muuqdaan kuwo looga itaal runaanayo kooxda iyadoo deegaano iyo degmooyin fara badan looga qabsaday waxaana hadda ay ku sugan tahay goobo yar oo ka mida ah gobollada mudug iyo galgaduud ilaa iyo haddana waxa ee ku socdo duqeymo oo maantaba duqeymo ayaa ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay ka geysteen sidoo kale furimo dhowr ah ayaa deegaanadaas uga sugan waa ah, uga furan oo kooxda markaa ku wajahan xaaladaha guud iyo abaabulada ka dhankaah al-shabaab iyo deegaanadii laga qabsaday amuurtaasi ayaan wax ka weydiiyey cabdiraxmaan cabduqaadir saalixi oo ah falaqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga saciid waa maaqsan tahay adiga iyo dhageystayaasha raadiyo kulmiye waa idin salaama eh, intaasi kadib eh, waxaanu la soconnaa eh, horaantii ma bilowdii mudaxweedkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay iska bilowdeen dagaalo ka dan ah kooxda al-shabaab oo dadka deegaanka degan gobolka hiiraan barigiisa ay bilaabeen run ahaantii howlgalladaasi dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan maxamuud aad bay u taageertay oo dabcan waxaa la dhihi karaa dagaalkaasi benziin bay kusii shubtay si dadka deegaanka ay isaga difaacaan dhibaatada iyo culayska ay ku hayaan kooxda wuxuu ilaahay suurageliyey in kooxda meelo badan laga saaro sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe howlgal ayaa laga bilaabay howlgalkaasi oo ka bilowday masaajid cali gelid iminka ciidamada dowladda waxay gacanta ku dhigeen deegaanka ceeldheer oo gobolka beeguluud ka tirsan oo galmudug maalin ka hor waxaad og tahay in degmada xaredheere oo ahayd degmo oo in muddo ah ay kooxda al-shabaab ay maamulayeen in lagala wareegay runtii howlgabadaasi dabcan si wanaagsan ay u socdaan walow lirdi waa gartay hadda wejiga koowaad ee howlgalka markaad eegto ma isleedahay howlgalka wejigiisa labaad waqti yaray qaadanee sida uu sheegayba madaxweynuhu markuu baydhabo ka hadlayey maalin ka hor waxa uu sheegay inay casharo ka barteen howlgallada socdo makuu muuqataa adiga eh, dabcan wuxuu waa dagaal kooxdana waxaa weeye koox hubaysan oo muddo ku dhawaad labaatan sannadood ah hubaysneed oo dagaalamaysay waayo mala dhihi karo waa wax iska muddo yar qaadanayo waa lama dhihi karo oo kooxdu waxaa lagala kulmaa weerar cilis waxaa loo la yahay weerarada dib u soo noqoshada ah oo ay soo qaadaan inkastoo ciidanka dowladdu ay aada isaga caabiyeen oo weeraradaas ay ka geysteen deegaano fara badan oo ay ka mid tahay u dambaysay deegaanka ilowligaab weerarkii ay kusoo qaadeen xawaadlii ay kusoo qaadeen maalin hore oo gabi ahaanba dib laysaga reexay kooxdu waa koox weli awood leh oo ciidankeedii iyo maxay tasiilaadkeedii kala wadato oo mala dhihi karo waa wax yar waayo mala dhihi karo laakiin dagaalku hadduu bilowdo buntuu qaadana laakiin kooxdu waxay u muuqanaysaa kooxda koox usii babac dhigi karin ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka kooxaanu siiba wax dhigi karna umuuqata dabcan ka waran markaad eegto deegaanada lagala wareegay iyo degmooyinka muddada badan ay ku sugnaayeen ee gobollada dhexe sida xaradheere ceeldheer iyo galcad oo kale kuwa hadda dhiman in badan ay kusii adkaysan karaan oo gacantooda ay kusii jiri karaan maisleeda eh, dabcan kooxda al-shabaab waxay u muuqdaan koox gobolkeedu sii dhacaayo Eh, ninba maalin calankiisa badbadah eh, kooxdan waa koox eh, la dhihi karo aad baa wausoo wato aad baa waxaa u taabatay wax la yidhaahdo burbur iyo dhibaatooyin kale maadaama kooxdu ay awoodi weydisay deegaano fara badan oo la rumaysnaa in si sahal ah aysan kooxdu ugu bixi karin ay ku dagaalami doonta sida markii aan kuu sheego kale xaradheer oo kale waa meelaha la rumaysnaa in eh, kooxdu ay maxay ahayto aad ay ugu dagaalami doonto aysan dhedhel ugu bixin ama si fudud aysan ugu bixin ceel dheer oo kalea ka mid ah masigawa ayaa ka mid ah oo laga qabtay oo dabcan masigawa labadii kun iyo sagaalkii iyo labadii kun iyo tobankii dadka deegaanka is abaabulay kooxdu ay muddo dhowr maalmood ay kula dagaalamayeen kadib eh, dowlad xoog leh oo aanan dalka ka jiran awgeed ay kooxda dadka deegaanka ay markii dambe fiiriso awoodda ay ku wajahaan ciidamada dowladda gobollada dhexe kooxda waxa ay kaga awood badan tahay gobollada koonfureed sida jubbooyinka gobollada ee koonfur galbeed oo kale bakool oo kale way ku xoogan xoogantaha kooxda shabeellaha ah hoose oo kale weli deegaano badan ay haysataa ma isleedahay howlgalkan koonfur galbeed ee dhowaan dowladdu qorsheynaysa inuu bilaabmo si degdega sidii howlgalladan hirshabeelle iyo galmudug ka dhacay guulo dowladdu ay uga keeni kartaa eh, run ahantii horta kooxdan eh, shabaabka waa mobile team waaye eh, ma ahayn horta dad xoog leh oo military ahaan ciidamo badan haysto oo furmo badan haddii dagaal ugu furmo iska difaaci kara marka hore ma ahayn laakiin waxay ahaayeen hadduu maxay taallo koox mobile team ah oo masalan gobolka hiiraan oo kale ayaa wuxuu ka saaran yahay culeys iyo dagaal ciidamadii jubbooyinka joogay kuwii koonfur galbeed joogay kuwii dugduguud joogay kuwii shabeellaha dhexe joogay waxaa lasugu jeedin jiray halkaas furana lasugu gey jiray marka maadaama kooxda furmo badan ay ku furfurmeen oo maxay ahaatay galguduud furan ugu furan tahay shabeellaha dhexe sidoo kale hiiraan kooxda waxyaabaha soo dedejiyiba inay cararaan waxaa taasaa ah ka mid ahayd marka kooxda maadaama mobile team ay tahay oo awood badan aysan lahayn oo awoodaha weerashadan ku dhufada ka dhaqaaqda ah ay ku firfircooneed jubbooyinka iyo koonfur galbeedna ama bay iyo bokoolne ay aada loo dareemayo sida jubbooyinka meelaha ay sida weyn ay masallaha u dhigteen dabcan waxaa muuqanayso in kooxdu Ehm, maxay ahayd aysan awood badan ay kusii difaacdaan aysan jiri doonin oo kooxdu way u badnaan doonta da kuwa isa soo dhiiga iyo kuwa hoodka hore usii galo ee fogaado oo maxay madaxweynaha koonfur galbeed wuxa uu sheegay in muddo hal bil ah ay koonfur galbeed gebi ahaanba ay kaga saari karaan arrinkaas siduu macquul ku noqonayaa dabcan ehm, asigaa og madaxweyne laftigaran qaabka uu macquulgalku ku noqon karo ehm, laakiin mar walbaba kooxda naafa gaartay aad baa loo naafeeyey culaysyo badanaa soo wajahay ehm, awoodo ay ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay ugu babac karaan malahan xaaladan la joogo marxaladda hadda la taagan yahay malahan awoodo ay ku babac dhigi karaan oo ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay isu hordhigi karaan ma jirto laakiin waxaana dhawaysan karinoo kooxdu waxa weeye waa laazim in iska caabinno iyo ay samayso oo ay kala hortagto ilaa iyo xad laakiin maxay ahayto dabcan sida uu madaxweyne laftigaran uu sheegay dil oo kale iyo waa iska macquuldan laakiin wux waa dagaal marba dagaal hadday taagan tahay maxay ahayto xaggaagna waxa waaye dhibaato filo ama khasaaro filo xagga kalena khasaaro u filo waayo dagaalka oo sii qiyaasi kara banaanka qiyaasi kara haye adiga koonfur galbeed iyo eh, jubbaland oo kale misey ku qaadan kartaa dowladda is leedahay maadaama hadda hirshabeelle iyo galmudug oo ay al-shabaab ay haysteen deegaano badan iyo degmooyin badan iyo gobollo weliba qaarkood ay si xooga u joogeen ee laga saaray eh, muddo sanad ku dhowna ay ku qaadatay qiyaastii eh, meeqay ku qaadan kartaa isleedahay dowladda labada maamul ee dhiban dabcan dowladdu dambilooyin ay ku qaadatay oo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud eh, shan iyo tobankii may ayaa la doortay eh, bil iyo laba bil kadib ayuu dagaalka bilowday dabcan sida aan dareemayo eh, oo kooxda loogu saarayo goobo fara badan runtii taas waxaa ka hadli karo ama waa xaalad kolley milatarigii iyo nidaamkeedii iyo yaqaanaan oo qaabka suurtagal ay ku tahay laakiin anigu ahaan marka aan fiiriyo degdegta ay ugu baxeen iyo sida laga filanayay kooxda oo ahayd in ay maxay ahayd babac dhigi karaan oo jilbaha ay aasan doonaan iyo aragtiyada noocaas ahayd maadaama horeyba kooxda loo sii ogaa ama dadka xogta kooxda ay yihiin kooxda koox aanan awood ahaanba marka hore u samaysnayn inay military ahaan ay maxay ahayd isu difaacaan oo aanu ognahay eh, kow iyo tobankii iyo magaalada muqdisho eh, markii al oo military ahaan ciidanka awood badnaa ee iska difaaci ka difaaci jiray ama dowladdu dagaalada culus kala hortagi jiray markii ay burburiyeen ay ku amreen inay iyagu kusoo biiraan maxay ahato siyaasad ahaan ay kala furfureen in kooxduna ay markaa iyaguna hashoodu ay mooradu ka baxday oo iyagana burbur ku dhacay oo magaalada saas looga qabsaday marka shabaab aslan military ahaanba ma ahan maxay aheeto koox u diyaarsan in ay dagaalo culus u babacdhigaan ma ahan wax u diyaar taariikhdooda iyo dadka xogahooda og marka waa way dareemi karaan ma u diyaarsaneenba aslan shabaab inay military ahaan keliya waxay waayeen un qof dowladda ama wax nidaam shaysan leh oo xaggooda ka baxa oo la dagaalamo oo fikir ahaanna kala da maxay ahayd oo ay marin habaabinayaan amni ahaanna baxeed ama askari ahaanna ula dagaalamo amni ahaanna ula dagaalamo dowladda soomaaliya dabcan waxaa la dhihi karaa ifafaalaheeda muuqdo amni ahaan kooxdu waxaweye militari ahaan kooxdu way qaabishay oo dadkii deegaanka iyo dowladda iskaashanaya waa si fiican ayay sameeyeen deegaano badan ay ka xoreeyeen waxa u dhiman dowladda soomaaliya kooxda inay amni ahaan ula dagaalanto oo madaxweynaha soo sheegay dadka garan ah ama la garan karin ee bulshada ku dhex jiro qaraxyada fuliyo oo maxay ahato dilalka qorshaysan fuliye qaarkood dhakhaatiirta iska dhigaan qaar macalimiin iska dhigaan dadka noocaas oo kale a ah, dowladdu in ay dabagal ku samayso intelligence fiican cabdiraxmaan cabduqaadir saalixi ayuu ahaa oo markaa aan falaqaynaynay howlgallada ka dhankaha al-shabaab ee gobollada dalka ka socdo kuwaasi oo hadda wejigoodii koowaadba uu u muuqdo mid kusoo gabagaboobayo eh, in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya ay ka qabsadaan gobollo badan oo ka mid ah gobollada dhexe ee dalka sida maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug oo degmooyin fara badan kooxda laga qabsaday haddana waxa ay kooxda ku sugan tahay oo xooggeeda waa ugu weyn uu ku sugan yahay eh, gobollada koonfureed sida jubbooyinka bakool iyo sidoo kale gobolka shabeellaha hoose oo kooxaha waa kooxda ay degmooyin fara badan ay ka haysato weli waxaad maqlaysaan saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab inaad wax maqasheen gaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiya ee magaalada muqdishona uu idinkaga imaanaya markana haddii aynu eegno deegaanka goobguduud buurey maanta waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xubno ka tirsan al-shabaab halkaasina waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona ciidamadu ay guula ka sheegteen dagaalkaasi waxaana eh, ay halkaasi gaaray sidoo kale xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ugu horreeya wasiirka cadaaladda ee maamulkaasi waxaana uu ka warbixiyey dagaalka halkaasi ku dhex maray xubnaha ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kaleeto ciidamada dowladda wasiirka cadaaladda maamulka koonfur galbeed axmed cabduqaadir ayaa ka warbixiyey waa xasan cabduqaadir taliyaha guutada iyo taliyaha qaybta booliska gobolka baay iyo dhammaan saraakiisha iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii geeg waliha booqnay deegaanka goobgaduud oo shalay qoladii nabaddiidka khawaarijinta haskadeegi iyo haweerara safaylannanan isku caabiyi miidadjoona meeloo deedsanyey ilaa iyo dad amiire iyo dad ajaanib ee la sheega in meeloo miidjooka ka hadla runaaantii wali eedanka faraxsanaa in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waajibkii islahay gududi ununa wali ha dhiirigeliyaan ciidankii waajibshay gududi una geekan koyno neefteedo gaaleeno ah unan shaagno wali salaan guud unkuwada madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo runtiioo dhan bay dhowrka wada sugun waana la socday eh, dagaalka shalay intu ku socday oo khawaarijiinta haskadeeshi eh, sidiio na isku dafaaceen naftiyo hureegna waa nkumahadnagaana eh, ciidanka nookashahiidii araadangna ku tacsiiyeen runtii waa dadgeesiyaale dalsho i dadsho dafaacayaanka dhimadiyo Eh, shahiid waaye waa ahlu janno waaye wali ilaahay ku tuugana in mayla raayso ilaahay jannadan ka bishaareeyo eh, khawaarijtana cashar faylalan dhiki waan wali rajeeyana sida madaxweynaha eh, jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed sheegi in deegaanadan walaayhatu ku dambeeyo faystuugii al-shabaab lagu xureeyay ku bilaawdo sida marka taliyaha guutada sheegi ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo qaybta lixdanaad guutidiisiiyo dadku tirsanaay oo deegaankan roogay wali la faray in askari kasta xaruntii isku tirsanaaye ama ururkii isku tirsanaaye galo ununa wali rajayna muddadii madaxweynaha siiyey askarigii kooyow in saraakiishio sifaylan la dhagamaan askarigaasna shaqadiisa koodoo horlan howlgeliyo laakiin mudadii madaxweynahan qobodii hooba dhammaata askarigii kooyo waaye hadee taasay waa nidaamkii askarnimada meelka waayo doonna marka wali dhiirigeliyaane ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo intaas ha dafacaaya dalkan iyo kooyan ururadiio ha galaan deegaanadiio ha galaan difaaca dalkana ku qayb qaadadaan xoraynta al-shabaabna in diyaar garooban walkale hata geeka taalo guutahan dalka male wali diyaarlan ayaa in la xoreeyo deegaanka wasiirka cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed ayuu ahaa xasan cabduqaadir oo ka warbixinaya dagaal maanta ka dhacay deegaanka goobguduud buurey oo marka ah hoostaga magaalada baydhabo weli waxaad maqlaysaan saaxiibayaal barnaamijka xoog waraysi eh, markan haddii aynu eegno xawaadley ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa halkaasi waxaa ay kula dagaalameen xubnaha ka tirsan al-shabaab waxa ayna ka sheegteen dagaalkaasi guulo iyadoona sidoo kale ay sheegeen inay ku soo furteen hub culus oo kooxda al-shabaab dhowaan xero halkaasi ku taalla ay ka qaadatay kuwaasi oo markaa maalmo ka hor soo weeraray xeradan xubnaha ka tirsan al-shabaab ayaana waxa ay sheegeen in ay ku qaateen amaba halkaasi ay ka furteen hub iyo gaadiid ciidan oo ciidamada dowladda xarada ku tiilay halkaasi ay kaga furteen xubno sarsare ayayna ku dileen oo markaa ugu horreeyey hogaamiyihii guutada saddexaad ee ciidamada xooga dalka oo lagu magacaabi jiray korneyl shataqi oo halkaasi haystay xeradaasi sidoo kalena deegaanadaas howlgalla ka waday dowladda soomaaliya duqeyme ay saacadihii lasoo dhaafay waa ka fulisay deegaanadaas ayaa waxa ay kaga sheegatay guulo iyadoona ay sheegtay maanta war ka soo baxay dowladda in ay ku dishay dagaaladaasi iyo sidoo kale duqaymahaasi ku dhowaad kontameeye xubnood oo ka tirsan al-shabaab weli markana waxaad maqlaysaan barnaamijkeenna gabagabadii ayaan ku sii siqaynaa waxaad ku soo dhowaataansa xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay bowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalmaane waxaa la yidhi nalyahow bidhaamayo markaan aragnay baaqaaga boholaha mugdiga iyo rajadii moolka lagu buusay biriqday dareento indhaha waatan balacsiine awal horena waatan u bagay bixitankaagiiye inaad birima tahay iyo anoo qiray buruudkaaga ducadan kugu bantooqaaya iyo maqal bayaankayga burji iyo allaha baaqiga baawar kugu deeqiye inkoordada allaha kaa baxshiyo juundabaloloowe xaafadaha ku sii baha dadkaa baahi kuu qaba e mugdigana ka saar booska waa sii baktinayaaye eh. biinsadiina bidixda ah iyo nagu xiran baylka war waxaa la yidhi habeen waa mugdi caddada u miciina dharaartaa ka macaan balse qofkan wax arkayn eh. labaduba waa iskugu mid warnamiyaw bushukuleel baaha karoonga laari baahana dheriga karoonga laari bilaahana nebada karoong aryaadhaha mugdi gacan la taagaa waxay mudan allah ogaa la yiri eh. musbaax iyo mugdi indhaha u kala roon war cadhays ciise allah u naxariista waxaan ka maqli jiray babuur meeldheer beer ka yimid musbaaxdu daaran tahay shufeerku maylku wado biraan laga maarminiyo matoorku hadduu ka jabo waa muruge maogtihiin abwaamuudiin wali baanay usba maal mahaynee wali maalka waalay ma afugun la'aamo moogshe malfadow war ilaahay naxariistay sheekh cabdi ayuub wuxuu hore u yidhi markab laba musbaar jaban tahaan meel ka tolaya maroodaan u buulaynayaa mangad yuurura maqal baan hangoolka u sidaa maalin iyo leyle anna maqnaan karo iyana igama maarmaan anna waxaan maqli jiray mashaqa waa kale iyo muruga ciilkeed ruuxii meel fokaa jira umaan ku war kalemaanay war ma haysaan odayaashii shabaab heshiiska la soo galay ee cadaada shirka jaraa'id ku qabtay dabadeedna la soo xiray maxkamad baa la soo saaray waxayna dhaheen mar baa baktigu kuu xalaal yahay annaguna heshiiska al-shabaab la galnay duruuf baa noo geysay wixii aan la galnayna been bay ahaayeen haddeerna go'aankii dawladdu ka qaadataan la qabna wargoyn odayaashu xabsi fiican oo dhaqan celinta ku wanaagsan baa lageeyaan u malayno markiiba si degdegay isku soo beddeleen warwarka ha iga dhexgelina waxaa la yidhi dadka waa la kala miirayaa muumin iyo gaale munaafaq iyo shaydaanna waa inay midoobaane isku dhinac ilaahow marsi ha ismutuxuyeene war odayaasha haddii la sii daayo berri hadday shabaab u tagaanoy ahaan maxkamad murtadiinna soo saartay baan saarnayno waan qasbarin maxaa laga dhahayaa war shabaab meeshay ugu tageen markii hore xaradheer aheed waana la qabsaday xaggay dambe ugu igu war calaa kulli xaal odayaashaa sida loola dhaqmo waxay tusaale u noqon doontaa dad badan oo shabaab la mucaamila aryaadhaha samigay cabdullahna waxa uu yidhi how intii shaalay arrin xumeed bal arkaasay u ordayaan intii shaalay arrin xumeed bal arkaasay u ordayaan saaxiibkay awaanguure hore wuxuu u yidhi gafuur duubata iyo indhaha good ku xirataaba gardarray godkaagii waa lagugu soo galay war awaanguure waxaa kalou hore u yidhi inuu ruux sidii mara gashtee bam isku googooyo halka ay ka soo guuriyeen godana weydiiya war kalmaanee war ma haysiine xawaaley tuuluu dhawaa lagu magacaaba dhagaxow arroob miyaa ka dahay warba beerihiibaa soo go'ay warba maxawusuley baa ka soo baxday war warka iga dhex gelinine kabtayda maaragtaa ka dhacday ninka koobiyihisi goobaha olya u dhiibtay war kabtaan maantiyaa taqaani ma ahane afartan iyo sagaalaa lagu dilaa la yidhi war ma shabaab baa adhi kala laayey aryaadhaha shabaab riihiyaa la daba dhigay war nafladirosow lama dhihin oo wixii nooluba cadowgooda maaha war warkaa naga dhex gelinine milatarigainaba sugud iyo diyuurada iskaashanaya ayaa ku dheelmaday camaamadii guduudneedna sidii inay katorobaan tahay iska tuuryeeyeen war cimaamadii kam qataltu waa riday dhaheen miya aryaadhaha war ma haysiina maalin kasta waxaa la yidhi mahay afar khawaariijuhu isugu tagtabadnisaa kasoo oo war hesha ka kadibna bayraqdaartu korkeelay rorogtaahaa la yidhi war cabdullowhan dambaabin afar maahee mahad salaad konton dilaaba loo bixiye waxaad ku falehe bahalkii yaa baalayaadii waxaa buudagay bayraqdaar bahalkiyo baalayaadii waxaa buudagay bayraqdaar gafuur duub dubihii ku dhacay waan ku diirsadaye ituma durbaanada tolo waan dabaaldegi war kalemaana war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh waa kii yidhi wejiga labaad koonfur galbeed buu ka bilaabanayaa madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareenna wuxuu yidhi bil gudaheed baan ku soo afjaraynaa war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi qof kasta geed mari dhalaya ha talaalo war hadday shabaab ku dhuuntaanna soo halis maaha war garan waa kamid mid maaha waxaa la talaalo madaxweynuhu yidhi war geedka garan waa la yidhaha laftarkiisu deegaankow garan waa ku ya marka waa shabaab oo kale aga war hadegooyin haddii koonfur galbeed bil lagu soo afjarayo jubbalandna sidee laga yeeli aryaa bishaarow su'aashaas axmed madoobe la rabaa inuu ka jawaabe horta jabuuti ma ka soo naqdo war cabdillow warmahaysida bu'aala shabaab baa ah haysta warnimayaha warmahaysiina madaxweynaha galmudug qoorqoora ka qudbeeye xaradheere wuxuu yidhi barbarkay ka baxdaa wabakay la qaleen war barbaru isagu hawsha ka waday miyaa jirtay war warmahaysida galmudug ay ka mid tahay ilma adeerayaalow galmudug galhareeri iyo ceelbuura ka dhimana garab isiiya war hadday go'aan kaa tahay garab waayi maysid war waxaa la yidhi dad wanaag u midoobo walaalaysa dantoodoo iska waansha xumaantoo wacadkii alla oofshaa waddankooda horaystee soomaalihay isku waafaqinaynaan kala weecanoo wadda maanta aan qaadno angoolow horaa waxaa loo yidhi ma loo dhashaa waddani mase waa layska dhigi karaa waddani cabdulla waxaa looga jawaabay waa loo dhashaayo sideeba laysaga dhigi karaa wadani war waxaa kaloo la yidhi inta waaxid umiyo qalqiga wadar ahaantiiba wadka ruux wallaahiya ma jiro lagala waabtaaye qof gobol baa wakhti isuga wuu isla kacayaaye hawalwelin dadkayga oo xaq baan weheshanaynay warana waxaan maqli jiray ah. hawalwelin anoo nool war allahu naxariistay wuxuu cabdigahaydh yidhi war abaha ciyaayow adaan kuu warramayaaye hawalwelin war baan kuu ogahay wii gandabadiiye waaxyaha shabaab laga jaraad walabsan doontahay warlayawa nin weliba dheegi jiray waayahay ku daaye wadaadeed maraysa waranu waxaan dhiilaa daradan socdoon horu sii wadniyo inaan wada jiraan wax ku noqon karaa wax ku noqon karaa inaan wada jiraan wax ku noqon karaa fariimaha si iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xogwaraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeeya iyo ah ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo daaqdo inka wada hadimadihsana wale abid lama heshiiyo ninka wada hadimadihsana wale abid lama heshiiyo wale uhuray nafsayda halkuu yahay